bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamadi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd yqul alxaafiظu raximah اllahu tacala wcan jaabirin radi allahu tacala canh ana nabiya sala allahu alayhi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbeeya qaa'iman isagoo taagan fa jaa waxaa timid markaa ciirun ayaa timid safar ciirka waxaa la yidhaahdaa socotada iyo safarta markay geel wataan oo gaadiidkoodu uu inta badan geel yahay ayaa ciirun la yidhaahdaa fa jaa ciirun baa timid min ashaami dhanka shaam bay ka timid alaab ganacsiya iyo cunto iyo waxbay wadaa waxaa gadoomay annaasu dadkii baa gadoomay ilayhaa safarta xaggeeday u gadoomeen oo nebiga khudbaynay ka tageen fanfalata infalaatku waxa wey waa waa fakashada ama yani waxa weyaan aadidaw fanfalata annaasu dadkii way fakadeenoo way baxeen ilayhaa eh? ah, fanfatala fanfatala way gadoomeen bimacnaa insarafa annaasu dadkii way gadoomeen ilayhaa xaggeeday u gadoomeen xataa lam yabqa ilaa uusan hadhin ilaa itnaa cashara labiyo toban mooyaane rajulan oo nin yani nebigoo khudbaynaya ayay ka tageenoo markay safartii timid ayay godoomeenoo xagga aden ayib rawaha waxaa wariya xadiidka muslim muslim baa wariy aakhirkiisa waxaa ku sugan xadiidka inuu yidhi jaabir faunzilat hadihi alaaya allatii fi ljumuca markaasaa waxaa la soo dejiyey aayadda suurat ljumuca aakhirkeeda ku jirta waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'ima qul maa cinda allahi khayru min allahwi wa min altijaara wallahu khayru raasiqiin aayaddaasa soo degtay markay arkaan tijaare iyo ganacsi ama lahwi iyo wax lagu daaho ay arkaan infaduu ilayha way tegayaanoo way firdhayaan xaggeeday u firdhayaan wa tarakuuka way kaa tegayaan nebi maxamedow qaa'iman adoo taagan qul maa cinda allaahi khayru min allahi wa min atijaara waxaad ku dhahdaa waxa ilaahay agtiisa yaalle ajir ah iyo sawaab ah ayaa ka fiican kana fadli badan kana khayr badan tijaarada iyo wixii adduunyo ku saabsan allana tabaaraka watacala inta wax irsaaqdu ugu khayr badan yahay ayb xadiidka akhirkiisa marka tatimadaas iyo dhammaystirkaasuu leeyahay xaafidku xadiidka wuxuu u tiiriyey muslim qusuur baana ku jira xadiidka waxaa soo saaray bukhaari iyo muslim labaduba caswiga xaafidka qusuur baa ku jira sida isaga laftiisaba uu ku qiray fii kitaabihi atalkhiis alxabiir wuxuu leeyahay markuu halkan ku sheegay muttafaqun calayhi ficlan bukhaari muslim xadiidka soo saaray xadiidka daaraquni iyo keyrkii baa soo saaray sidoo kale laakiin riwaayada daaraquni iyo keyrkii waxay leeyihiin nebiga afartan baa kusoo soo hadhaye beddelka riwaayadanay leedahay labiyo tobanka daaraqutnitiisu waxay tidhi afartan baa ku soo hadhay taa afartanka sheegaysaay marka waa daciifoo ma sugna bal waa munkar baa la dhihi karaa leanna waxaa la keliyoobay nin la yidhaahdo caliy bna caasim caliy bna caasim ayaa la keliyoobay oo wuxuu khilaafay ninka la yidhaahdo xusayn ibni cabdiraxmaan oo sheekhiisa ah ardadii wax ka warisay oo kaleo dhan buu khilaafay isaga keligiibaa afartan ka dhigay ruwaadda intooda kaleo dhanna waxay dhaheen labiyo toban baa nebiga ku soo hadhay ninkaasina wuxuu la keliyoobay afartan buu yidhi ninkaasina waa nin kaiirulkhalad ah waa nin khaladkiisu badan yahay weeye siday muxadifiintu ku sheegeen maadaama khaladkiisu badan yahay ruwaadii ka xoog badnaydna uu khilaafay lafdada arbaciinkii marka waa lafda munkara fii xadiii jaabir bni cabdillaah labiiyo toban wey ragga nebiga ku soo hadhay sida saxiix muslim ku taallay eyb iyo bukhaariga labadaba laakiin afartan waa khalad afartan riwaayadeedu waa riwaayo khalada oo ninkaasaa khaldamay cali bni caasimka oo kaiirun khalad saas daraaddeed ba lafdada afartanka ah xaafidku wuxuu yidhi sanadkeedu waa daciif bal waa munkara sidaas wey macana maadaama ninkuna qaladkiisu badan yahay haddana rag fiqaada uu khilaafay lafdada uu la yimid ee uu ku khilaafay fiqaada ka xoog badani waa lafda munkara wey macana ayib xadiidka marka waxa uu imaamku u keenay waxaa deliishaday wuxuu horta kaga hadlayaa meeshan tirada ay jumcadu ku guntanto tiro haddii aan la helin jumcadii ayna guntamaynin oo tiradaa wixii ka yar jumcaba kama asaxayso ama jumcaba kuma waajibayso waa laba ra'yi tiradaasaa marka laisku khilaafsanya ilaa afar iyo toban madhab baa ku jira tirada ay jumcadu ku guntamayso ilaa afar iyo toban madhab baa ku jira xadiidkan marka waxaa deliishaday madhabka qaba labi iyo toban baa ugu yar tirada ay jumcadu ku asaxayso waana madhabka alimaamu maalik iyo sheekhiisii rabiicatu ra'yi labiyo tobankaa tiro ka yar jumca kuma asaxaysay ii qabaan saasay macna ayib qoladaa waxaa loogu jawaabayoo jawaab iska cad ah xadiidkani wuxuu uun sheegay nebiga inay labiyo toban ku soo hadheen soo maas ayib hadday labiyo toban ka yar ku soo hari lahayn miyuu ka hadlay kama hadlay ayb waxaa la yidhahdaa marka waa xaadiiatu cayn laa cumuuma laha baa la yidhahdaa saas waa dhacda khaas ah caamna lagama dhigi karo leanna xadiidka labiyo toban baa nebiga ku soo hadhay mana uusan dhihin labiyo tobanka haddaad ka yaraan lahaydeen sumcadeennu way buri lahayd sooma lagama hayo labiyo toban baa ku soo hadhay hadday shan kusoo soo hadhi lahayd iyo hadday lix kusoo soo hadhi lahayd xukunku inuu isbedeli lahaa iyo inuu sidaas sii ahaan lahaa wax kutusaya ma jiro soma marka sidaas daraaddeed xadiidku min xayu dilaala kuma tusayo macnaha loo deliishanayo waana sida ay qabaan culimo aad u fara badan oo marka xadiidka ay ka jawaabayeen waxay leeyihiin waa xaadiatu cayn xaafidka ka mida suyuui baa ka mida rag fara badan ayaa sidaa maraya ficlan waana sida ay u sheegeen wman xadiiku waa xaadiatu cayn waxaa kaleeto iyadana jawaab kale ah waxaa la yidhaahdaa alistidaamatu ashalu min alibtida jumcadiiyo khudbadiiyo socota bay dadkii tageen markii ay la bilaabayeyse way badnaayeen shaygu markuu socdo wixii ku yimaada iyo bilowgiisana way kala duwantahy oo saasaa la yidhahda macanaha haaliban shaygu markuu socdo wixii ku yimaadaay way ka sahlan tahay bilowgiisa shuruudda loo dhigayo marka si aad tidhaahdaba xadiidkani wax daliila kuma sugno oo ku tusaya cadad khaasa oo jumcadu aynan la-aantood guntamaynin xadiidku kuma tusayo ayb maalikiya wixii daliishasatoona daliil uguma sugna ayb masaladu waa masale khilaafiya o masaaisha khilaafiga kuwa ugu caansan bay ku jirtaa ilaa afar iyo toban qowl buu soo guuriyey alimaamu siyuuطi oo bilmunaasaba risaale aad u qiimo badan buu leeyahay oo masaladan ku saabsan baxi aad qayim u ah oo laga maarmin oo in la taalacda aad u qiimo badan tahay ayuu siyuuطi ka leeyahay masaladan oo uu ku magacaabay daw الshamca fi cadad اljumuca waxay ku taallaa oy ku jirtaa kitaabkiisa alxaawi lilfataawa kitaabkaasay ku dhex jirtaa risaalada alimaamu siyuuطi caleyh raxmatullah wuxuu xaqiijiyey waa culimada shaaficiyada weeye axaadiistii ku soo arooray baabkan oo dhan buu keenay aqwaashii ku soo aroortay oo dhan buu keenay wuu ka niqaashay wuxuu sugay hal xadiid inuusan ku sugnayn cadad mucayanoo jumcada loo shariyay hal xadiioo ku sugan ma jiro axaadiistii la deliisan jiray wuu mid mid u qaatay kulli inay wada ayna sugnayn wixii ka suganna ayna ku tusaynin meesha loo daliishanayay ayuu ibaatay imaamu suyuui caley ramatullah adiga afariyo tobanka qowle uu soo guuriyey isagu wuxuu dooranayaa ra'yi ahaanoo la xoog badan afar imaamku ka mid haddii la helo afar imaamku ka mid haddii la helo jumcadii waxay le guntamaysa ayb madaahibtu ha kala gedisnaato oo maalik wuxuu qabaa labiyo toban rag waxay qabaan laba ruux oo imaamku ka mid yahay imaamkii ruux kale haddii la helo madhab buuba qabaaba inay jumcadu guntamayso imaamkuna wuu fudbayn mamuumkuna wuu dhegeysan muadinkiisuna wuu dhegeysanaya wabilahi tawfiiq imaam iyo muadinba haddii la helay way isu khudbaynahayeen kadibna jumcadii waa ogay sidaas waxaa ku tegey nakhaci iyo xasan ibnu saalix iyo daawuudin azaahiri qolyana ku tegey qolyana waxay qabaan saddex ruux oo imaamku ka mid yahay awsaaci iyo abu thawr abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan iyo laga soo guuriya waxaana la yidhahdaa waa qowl lqadiim shaafici raafici baa soo guuriy raafici wuxuu sheegay inuu yahay qowl qadiim lilimaam shaafici in saddex ruux oo imaamku ka mid yahay ay jumcadu ku guntamayso ra'yi waxaa jira isaguna dhahaya afar ruux oo imaamku ka mid yahay waa ra'yiga abu xaniifa iyo sufyaan thawri iyo leyt ibnu sacd iyo ay mareen waana ra'yiga ay doorteen muxadisiinta shaaficiyada rag badanoo ka mid oo ah. waxaa ka mida ah ibnu mundir waxaa ka mida ah musani ardaygii shaafici baa ka mida waa qowl qadiim lilimaam shaafici siyuui baa ka midoo doortay afar imaamku ka mid wl aqwaal kaloo fara badan baa jira toddobaa jirta sagaal baa jira labiyo toban baa jira saddexiyo toban baa jira sideediyo toban baa jira soddon baa jira afartan baa jira konton baa jira qowlka caanka u imow marka ee madhabka shaaficiga caanka ku ah oo ah afartan qowlkaasi waa qowluljadiid lilimaam shaafici axmed iyo isxaaq baana la qaba afartan wax ka yar inaysan ku guntaman maxay deliishadeen qowlkaasaa aada muhim noogu ah maadaama kutubtii uu ku qoran yaho wadaadadii akhrin hayaan qowlkaasaa inoo muhim ah isagaa bal aynu daba qabanno waxay deliishadeen waxay deliishadeen waxaa ugu roon hal xadiid wixii kale wax ka sugan ma jiro waxa kale sanadkoodu xataa ma kabmi kara xataa sida aimadu ay muujinayaan muxua ah, suyuud ninka la yidhahdo bayhaqi iyo nawowi iyo suyuuti iyo aimmada shaaficiyada laftooda ibn xajar iyo wax xataa kabmaya maaha wax kabmaya xataa maaha hal xadiid baa ugu roon xagga sugnaanta waana xadiidkan aan akhrin doonno xadiidka kacb ibnu maalik kacb ibnu maalik wuxuu ahaa kaana idaa samica annidaa yowma aljumucati maalinta jumcada markuu aadaanka maqlo ayuu wuxuu ilaahay naxariis u weydiin jiray ninkii la dhihi jiray ascad ibnu zuraara ilaahu ascad ibnu zuraara u naxariis u dhihi jiray aadaanka jumcada markuu maqlo yaa dhihi jiray kacb ibnu maalik wiilkiisa cabdiraxmaan oo marka weri jiray kacab wiilkiisa cabdiraxmaan ee gacanta hayn jiray markuu indhabeelay ayaa marka wuxuu ku yidhi idaa samicta anidaaa taraxamta liascad ibni zuraara markaad aadaanka maqasho ascad ibnu zuraara baad ilaah u naxariiso dhahdaaye maxaa ka wadaa markaasaa wuxuu yidhi liannahu awalu man jamaca bina fii hazmi nabiit buuri sababta waxa weye ninkii ugu horreeyey ee salaad jumca nagu tujiyey meeshaasuu ahaa buuri hazmu nabiitka waa meel magaceed meeshaa ninkii ugu horreeyey salaad jumca lagu tujiyey magaalada madiine meel ka mido ayuu ahaa buui min xarati bani bayaada fii naqiicin yuqaalu lahu alkhadamaat waa meel magaceed meeshaasuu salaad jumca nagu tujiyey buu ninkii ugu horreeyana tujiyana waa waa intuusan nabigu soo hijroonin w qabla alhijra ayuu jumcada dadka tujiye oo meesha ku tujiyey marka kacab raggii la tukaday buu ahaa mar kastoo salaada jumcada aadaankeeda uu maqlo ascad ibnu zuraaru marka xusuusan jiray markaasuu ilaahay dambidhaaf weydiin jiray iyo inuunaxariiso markaasaa waxaan idhi buu yihi cabdiraxmaan kam antum yowmaidin maalinkaa ascad uu idin tujinahay tiradiinnu imise kacab wuxuu yidhi arbacuuna afartan baan ahayn buui afartan baan ahayn xadiidka waxaa soo saaray abu daawuud iyo ibnu maajah iyo ibnu jaaruud iyo ibnu khusayme iyo bayhaqi iyo xaakim waana xadiis fogan wey calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey xaakim dahbina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey bayhaqi nawowi ibnu xajarna waa taxsiiniye iyo sheekh albani xadiidka ugu ran waa xadiidkaas xadiidku muxuu sheegay marka xadiidku wuxuu sheegay intuusan nebigu soo hijroonin magaalada madiina ascad ibnu zuraara inuu ku tujin jiray saxaabada raggii uu jumcada ku bilaabayna inay ahaayeen afartan ayb afartankaasi inuu shardi yahay miyuu kutusaya marka miyaa laga laga qaadanayaa afartan hadday ka yaraan lahaayeen inuusan jumco u tujiyen mise waa xadiidatu cayn waa sida xadiidkan hadda jaabir oo kale weeyaanoo wax ku tusaya ma jiro haddii tiradoodu afartan ay ka yaraan lahayd inayna jumco tukadeen sooma waxa iswaafaqaynu iyagoo afartana iyo ascadoo tujiyey laakiin afartan hadday ka yihiin jumco ma tukan karaan xadiiskuna kuma tusayo lagamana fahmi karo saas daraadeed baa xaafidku wuxuu yidhi talkhiiska markuu xadiidka keenay kadib laakin laa yadullu lxadiiu lbaaba buu yidhi laakiin xadiidku baabkan loo deliishanayo maba ku tusahay buu oo tiro go-anoo jumcadii ayna la'aantood asaxaynin xadiidkani kuma tusayo buu waa xaafid ibnu xajar siyuui baa sidoo kale wuxuu leeyahay wa aquulu laa dilaalata fii xadiidi kacbin cala ishtiraai larbaciin buu xadiidka kacb afartanku inay sharti yihiin kuma tusahay buu leeyahay siyuui wuxuu yidhi lianna haadihi waaqicatu caynin waa dhacdo khaasa buu leeyay markaasuu hadalkiisuu wadi wuxuu yidhi waqad taqarara fi اlusuul ana waqaa'ica alacyaan laa yuxtaju biha cala alcumuum waaqica khaas ah lama camimo oo meel walba looma deliishan karayo sidaasi wuxuu muqarar ku yahay kutubta usuulka iyo cilmiga usuul culimmadii shaaficiyada marka diidan oo leh xadiidka kacbulmaalig haba sugnaadee laakiin shardi afartanku inay yihiin kuma tusayo inay mar dhacday un afartan wada tukadayoo jumco tukaday unbuu ku tusaya laakiin afartan wax ka yar inayna jumca ku guntamaynin xadiis kuma tusayo yaa sidaa yidhi a'immadii shaaficiyada laftoodii baa ee madhabka suyuuti caleyhi raxmatullah markuu kitaabka aan idiin sheegayo masalada ka niqaashayo culimmada shaaficiyada ee qabtay afartanka markuu soo guuriyo oo waxay deliishadeen iyo soo ururiyo wuxuu leeyahay waxay kutusi waxa isku ururin hayaan dhan inayna masalada daliil u haynin haddii daliil cad u hayaan daliil cad bay saari lahayen qiyaas iyo waxoogaa meelaha iyagoo wareegeysanaya haddaad aragtay buuri meesha inayna daliil ku haynin baa cad masalada marka arbaciinku nas male daliil male walaa tiro ka yar baan daliil lahayn walaa tiro khaasaan daliil ku fadhiyin saas daraaddeed baa wuxuu yidhi cabdilxaq alishbiili wuxuu yidhi lam yahbut fii cadad ljumucati xadii buui tiro go-an oo mucayan oo jumcada loo shardiyeeyo wax xadiioo ku sugan male buui kadalika hadalkaa mid la ah waxa yidhi imaamu suyuuti caleh raxmatullah ibni xajar baa hadal noocaasoo kale aleh ah arrimahaas marka waxay kutusayaan jumcadu tiro khaasa ma haayatu maa fi lamri waxa weeye dadka tukanaya inay jamaaca yihiin baa muhim oo jamaacada axaadiis kaleaynu ka qaadanayno oo uu ka mid yahay maala xadiidka taariq ibnu shihaab fii sunani abi daawuud oo nabigu uri sal ly aslam aljumucatu xaqun waajibun cala kulli muslimin fii jamaaca jumcadu waa xaq waajib ah muslim kastay waajib ku tahay jamaaca inay ku tukadaan oo dee hal ruux ma tukan karo fii jamaaca ilaa arbaca afar ruux mooye oo jumcadu ayna ku waajibayn cabdun mamluukun aw imra'atun aw sabiyun aw mariid addoon la leeyahay ama haweeney ama ilmo yaroon qaan gaadhin ama ruux xanuunsanaya jamaayo kaleeto musaafirkii socotada ku daraysana iyaduna way jirtaa marka jamaaca waa shari jamaaca waa shardi qacan laakiin jamaacadu tiraday leedahay inay jamaaco tahay unbay adilada kuusta jamaaca marka ma labaa u yar mise saddex baa u yar markaynu u noqon ya jamaaco ma labaa u yar mise saddex baa u yar sida loo badan yahay jamaaca saddex bay ka bilaabataa bay leeyihi ra' baase jira dhahaya laba waa jamaaco salaada marka la joogana laba waa jamaaco waa kaan soo marnay salaatu arajuli maca arajuli azka min salaatihi waxdahu soo ma oon soo marnay salaada jamaacada markii la soo marayey laba ruuxoo isla tukada inay jamaaco yihiin laba ra'yi baa marka u xoog badan inta aaraa masalada kuso aroortay in la yidhaahdo labo iyo wixii ka badan jumcadu waa ku guntamaysaa wayna tukanayaan ra'yigaa ra'yiga ku xigaayo waxa weeye saddex imaamkii ka mid yahay wax ka badan ninkii shartiyeeya daliil baa looga baahanya amaa intaasi ma laga keenay iyada waxaa ku tusaya lafdiga jamaaca ah sooma lafdiga jamaaca baa ku tusaya ama saddex buu ka bilaaban ama labuu ka bilaaban taa adiladaasoo ku tusaysa laakiin wixii saddex ka badan ninkii yidhaahda waa sharti daliil baa laga rabaa wax daliilo oo masaladaa ku suganna ma jiro halkaasay muxadisiintu mariyeen sidaas daraaddeed ayaa rag fara badan masaladaa waxay taqriiban eh, ay macnaha waxa wey ka dhigeen shuruudaha faraha badan ee maa anzala allahu biha min sultaan ee axkaamta sharciga lagu xidhayo ee marka dambena keenaya inuuba xukumkiiba meesha ka baxo shuruud fara badan inta loo dhigoo la keri waayo waxay leeyihiin arrintaasi waa arrin khalad weyn ah alimaamu shawkani caleyh raxmatullah fi sayr iljaraar uu masalada si fiican ugaga hadlayaa wuxuuna aad u eedaynayaa fuqahada shuruudo fara badan daliil lahayn cibaadadan qiimaha badan ku xidhay ilaa meelo fara badan ay ka zuushay oo loo baahnaa in cibaadadan la oogo shuruuddaa daraaddeedna ay u zuushay man saas man marka looma baahna shuruudahan faraha badan en daliilka lahayn waxba loogama baahna meel alle meeshii jamaaca muslima laga helo jimcada waa inay ogaan allahuma inay socoto yihiin mooye hadday socoto yihiin jimco lagama rabo hadiga nebiga ma ahayn salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadduu musaafir yahay inuu jimco tukado hadduu musaafir yahay xataa saxaabadiisoo la socda duhur buu tukan jiray daliilka ugu caday kutusana waxa wey xajat lwadaac nebigu sal lay waslam carafo wuxuu taagnaa maalin jumca soo ma haddana maalintaa jumcada a ah, duhur buu tukaday oo casar iyo duhur buu jamciyey wax jumco la yhahda ma tukan soo ma sida xadiis saxi buhari eyrk kutusay marka dadku hadday musaafirin yihiin jumco lagama rabo laakiin haddayba degan yihiin waa inay jumcaystaan meesha lagu jumcaysanayana waa inuu magaalata waa inay magaalo tahayo magaaladaasina meel rasmiyo la degan yahay hadday dadku reerguuraa yihiin ayadana reerguuraagaasi jumca kuma laasimto laakiin dad degan walow reero yarba ha noqdeenoo meel degan oo rasmi ah haddii la helo waa inay jimcada ogaan saddex qoys ha ahaadeen laba qoys ha ahaadeen meesha ay ku tukadaan waa inay jimcada ku tukadaan ah, warka faraha badanee kala ka baxa an ibni cumar radi allahu canhuma qala wuxuu yihi qala rasulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi man adraka ruuxii haleela rakcatan hal ragcad ah min salaati اljumucati salaada jumcada ah ka gaadho ka haleela iyo waayriha salaada jumcada wixii aan haynba iyo waayriha salaadaha kale wey man salaada jumcada hal ragcada ruuxii imaamka la soo gaadha ama salaada jumcada meehe keyrkeed xataa salaadaha kale falyudif ha u idaafeeyo ilayhaa ragcadda uu soo gaadhay xaggeeda ha ku daro oo ha ku biiriyo ukhraa mid kale ha ku biiriyo tu kale ha ka dabageeyo ha ku daro waqad samad wayna dhammaystirantay salaatuhu salaadiisiina way dhammaystirantay rawahu waxaa wariye annasaa-iyu nasaa-i baa wariyey wabnu maajah baa wariyey wadaara wallafdu lafdiguna lahu daara buu u wa isnaaduhu xadiidka sanadkiisuna saxiixun waa saxiix buuri laakiin lagu soo noqo warkaasi qawaa wuxuu xoojiyey abu xaatimin abu xaatim irsaalahu xadiidka inuu mursal yahay abu xaatim xadiidka min xadiid ibni cumar markuu yahay laba sanad buu leeyahay labada sanad mid ka midana khalad buu ku xukumay matnigana khalad buu ku xukumay matnigu hadda muxuu yahay man adraka rakcatan min salaati اljumca sooma matnigaasi sax ma aha buuri waana khalad iyo gaf buuri matniga saxdii waxa weeye man adraka min asalaati jumco maaha man adraka min asalaati rakcatan falyudif ilayha ukra jumca meesha lagu sheego waa wahmi ismosis khalad weyaan baa laleehay khaladkaana waxaa loo tiirinayaa nin la yidhaahdo baqiyat bn ah, baqiyat bn oo mudallis ahaa siisa kale waa roonaa laakiin wuxuu aad ugu dheereeyey baa la ydhahda tadliiska kiisa weliba sii liito tadliisu taswiya la yidhahdo axaadiiu baqiya laysat naqiya fakun biha cala taqiya la ydhahdo ninkaasaa marka ku eedaysanoo lafdiga aljumuca xadiidka in lagu daraayay waxaa la leeyahay waa gaf iyo khalad ee xadiidku wuxuu sax ku yahay saxiixaynkana saasuu ku yahay markuu xadiis abu hureyra saas man man adraka rakcatan min asalaati oo ayu sala markaa noqon karta sooma laakiin min salaati ljumucati in la yidhahdo lafd meeshaa la soo geliyahay waxay leeyihiin waa khalad abu xaatim iyo daara qutni iyo ibni xibbaan ayaa sidaa odhanaya daaraqutni wuxuu ku daray weliba xadiidku wuxuu rajaxay inuu mawquuf yahay calaa ibni cumar laakiin sheekh fi lirwa wuxuu rajaxay isagoo marfuuca iyo isagoo mawquufa labadaba inuu sugan yahay ayb waxaa la mida ah isaguna xadiid abi hurayra oo nasaa-i ay soo saareen oo isaguna yidhi man adraka min salaati اljumucati rakcatan faqad adraka isaguna lafdigaa kusoo aroor laakiin isaguna lafdu ljumuca xadiidu abi hurayra in lagu sheegaaye ayadana waa shaad waana khalad waana daciif xadiiu abi hurayrana wuxuu sax ku yahay man adraka min asalaati saasman lafd ljumucati sax maa waa shaad duruq kaloo fara badaanna wuu ku soo arooray laakiin hal ariiqoo fayow ma jiro ya ima inuu cilaysan yahy ya ima inuu daciif xadiiku wuxuu sax ku yahay man adraka min asalaati rakcatan saas man min xadiii abi hurayra iyo xadiid ibni cumar min xadiii abi hurayra markuu yahay aiixaynkuba ku yimid isagoo saas aiixaynku ku yimid xadiiku marka saasuu sax ku yahay baa la leeyahay ama lafdu ljumuca xadiis ibni cumar markay ku jirtana waa laysku khilaafsan yahay xadiiu abu hurayra markay ku jirtana inay shaada tahay oon xadiia abi hurayra ka mid ahayn taasi waxa wey iyada waa loo badanya ayb xadiiku marka waxa weeyaan wuxuu sax ku yahay man adraka min asalaati rakca wuxuu u deliishaday marka imaamku u keenay salaada jumcada salaada jumcada ruuxu haddii xaggeebuu markuu ka soo gaadho oo uu imaamka kala qabsado yaa la dhihi karaa salaadii wuu soo gaadhay oo jumcu tukan xadiidku wuxuu faa'iideeyey haddii lafduljumuca la yidhaahdo waa shaad oo ma sugnana cumuumkiisa wuxuu ku faa'iideynayaa man adraka min asalaati ilan jumcadu soo salaad maaha zuhri laftiisaa saasma sida bayhaqi uu soo saaray salaad haddii la yidhahdo man adraka min asalaati rakcatan faqad adraka jumcadu waa salaad soo ma xadiidku marka cumuumkiisa wuxuu kugu tusayaa ragcad kaamila haddaad imaamka la soo gaadho jumcadii waa soo gaadhay oo ragcad kaamil xaggee laga soo gaadho marka ragcad kaamil xaggee kaaga bilaabanaya markaad rukuucda imaamku soo gaadho sooma saan soo marna macnaha waxaa laga wadaa rukuuc wax ka ka yar rukuucda wixii ka dambeeya haddaad ragcadda dambe ragcadda dambe labada ragcadood ee salaada jumcada ragcadda dambe rukuucdeeda wixii ka dambeeya haddaad imaamka ku soo gaadho salaadii jumcada maadan soo gaadhin salaaddii jumcada maadan soo gaadhin salaaddii jumcada waxaad ku soo gaadhi markaad ragcad kaamila imaamka la tukato ragcad kale umbaad ku dariyo tii kuu dhimanayd labadii ragcadoodee jumcada umbaad tukatay markaas ayb haddaadan rukuucda soo gaadhin oo ragcad imaamka aadan ku soo gaadhinna xadiidka waxaa laga fahmayaa inaadan salaaddii soo gaadhin sidaasina aaaar fara badan bay saxaabada kaga sugan tahay oo waxaa ka mida ah masalan cabdulaahi ibni cumar wuxuu yidhi ninkii ragcad soo gaadho jumcada mid kale ha ku daro ninkii aan soo gaadhinna afar ha tukado cabdulahi bn mascuud sidoo kale way ka sugantay jumcada ruuxii ragcad ka soo gaadha imaamka la qabsada mid kale ha ku daro ruuxaan ragcad aan soo gaadhin oon ragcad wax ka yar ku soo gaadhana falyusalli arbacan afar ha tukada buuli oo markaa dee salaadiisu duhur bay noqotay sooma duhur bay noqotay inay salaadiisu duhur noqonayso ayaa waxaa qaba jamaahiiru alculamaa salafan wa khalafa saxaabada ka soo bilow ilaa taabiciinta ilaa a'immada marba hadduu ragcad kaamila ku soo gaari waayo oo rukuucda si saaniya aad imaamka ula soo gaari weydo ama waxaad ku soo gaadhay rukuucdii markuu ka toosay ama sujuuddii baad ugu timid ama atixiyaadkii baad ku soo gaadhay ama salaamo nafsigii wax yar ka hor baad la soo qabsatay kullu daalika sumco waa ku dhaaftay man adraka ruuxii soo gaadha ragcatan hal ragcada min salaati iljumucati iyo wahayrihaa iyada keyrkeedba sumcada waxaan ahaynba falyudiif ha ku daro ilayha xaggeeda ukhraa mid kale ha ku daro waqad tamat salaatuhu salaadiisana waa dhammaystiran mafhuumkuna waxa weeye hal ragcad a wax ka yar haddaad ku soo gaadho hal ragcada ku dari maysida xukumku waa isbedelaya oo duhur baad markaa tukanaysaa waana sida loo badan yaha w man wacan jaabir bni samurata radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yakhtubu mid khudbeeya qaa'iman xaal uu taagan yahay uma kadibna yejlisu wuu fadhiisan jiray uma kadibna yaquumu wuu istaagi jiray fayakhtubu wuu khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan faman nabba'aka ruuxii kuu sheega buuri annahu nebigu kaana inuu ahaa yakhtubu mid khudbeeya jaalisan isagoo fadhiya warkaa ruuxa kuu sheegay faqad kadaba been buu sheegay buuri been baa la yidhaha ayuu sameeyey akhraja waxa wariy xadiidka muslim muslim baa wariyey abu daawuud iyo nasaa iyo keyrkood baa wariyey oo iyaguna soo saaray ayb xadiidka wuxuu keenay mashruuciyat lkhudba horta salaadda jumcadu inay khudbo leedahay khudbaduna inay laba tahay khudbadana in taagnin lagu khudbaynayo labada khudbood dhexdoodana la fadhiisanayo intaasu xadiidku na faaiday kadalika waxaa macnaha faa'iideynaya xadiid cabdullahi bni cumar fii saxiixi albukhari wa muslim iyo keyrkoodba xadiid kalo badan baa sugan ayb in loo istaago khudbada jumcada ayaa wuxuu yahay madhabka jamaahiirtu ay qabaan laakiin waxay u badan yihiin hadduu fadhi ku khudbayo ruuxu jumcadii waa asaxaysaa ee wuxuu ka tegey shay sunno ah alimaamu shaafici baa wuxuu isagu shardi ka dhigay khudbadu maba asaxaysa in taagni lagu khudbeeyo mooye u daliishanaya aayadda qur-aanka ah ee rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala watarakuuka qaa'ima adoo taagan bay kaa taagan baa adoo taagan nabigu inuu istaagi jiray sooma axaadiistana waxaa ku cad nabigu inuu taagnin ku khudbayn jiray laakiin kulligeed waxay ku tusaysaa uun marka qawaacidda loo noqdo qawaacidda usuul fiqiga loo laabto ficil nebi un wey sooma sooma waa ficil nebi qur-aankuna wuxuu uun sheegay inuu nebigu taagnaa axaadiistan saxaabadu tirinaysana waxay sheegayaan inuu nebigu taagnin ku khudbayn jiray ficilkiisa waxaa laga faa'iidaysanun istixbaab laakiin wujuub ficilkiisu sida qaalibkaa kuma tuso allahuma inuu mujmal uu mufasir u cadaynaya mooye ayib laakiin imaam shaafici wuxuu leeyahay aayadda iyo nebigoo daa'imay iyo saxaabadii markii laysku daro baa waxaan kala baxayaa inay istaaggu shardiya muslim wuxuu soo saaray xadii kacb bnu cujra uu ka warinayo masaajidkuu soo galay kacb ibnu cujra waa saxaabi masaajidkuu soo galay nin la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu ummi alxakam ayaa marka khudbaynahayo fadhi ku khudbaynaya kacb ibnu cujra soo galay ninkan mimbarku iska fadhiya waana khudbaynaya dadkiina waa dhegeysanaya kacab markaasaa wuxuu yidhi undur ilaa hada alkhabiis buu yidhi yakhtubu qaacidan waxaan qashinkaa fiiri bu isagoo fadhiyuu khudbaynahaya qaala allahu tacaala buu marka waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha watarakuuka qaa'iman khabiiskanna isagoo fadhiyu dadka u khudbaynahaya sunadii nebigu khilaafay macnaha ka yani hadal aad u adag marka labada khudbaba in ay laazim yihiin baa waxaa qaba culimo aad u fara badan ama istaagga imaamu shaafici baa qaba inuu shari yahay badankoodse waxay qabaan inuusan shari ahayn waa sunno waa mustaxab oo haddii fadhi lagu khudbayo macnaha waa asaxaysa khudbadii sidaasay badankood qabaan ayb waxaa kaloo laga faa'iidaysanayaa labada khudba dhexdooda inuu nebigu fadhiisan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh fadhigaasuna isaguna waa sunno in labada khudbo la kala fasliyo walow bacdu salaf laga wariyey in ay hal khudbo uun ka dhigi jireen laakiin waa khilaafu sunna wey macna wa can bni cabdillaahi radi allahu canhu qaala wuxu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slm rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii khataba uu khudbeeyo ixmarat mid ay guduudato oy casaato caynaahu ah labadiisa indhood wa calaa waxaa kor u qaadmi jiray sawtuhu dhawaqiisa korna waa u dhawaaqi jiray nebigu sal l washtadda waxaa adkaan jiray oo darraan jiray hadabuhu cadhadiisa aadna waa u cadhon jiray xataa kaanahu ilaa uu kaanahu aada moodo mundiru jeyshin ciidan mid ka digaya inuu yahay ah, weerar ahoo dadka ku soo socda ka digahayo oo kaleetaan la moodayaa sida uu macnaha nebiga sal lay slam isu bedelayoo indhihu u guduuteenoo sawdkiisu kor ugu kacayoo cadhadiisu u darnaatayoo wejigiisaa laga garano kaanna ciidan dadka cadow ahoo ku yimid isagoo ka digayo aad mooddaa xataa kaannahu ilaa aad moodda mundiru jeyshin ciidan mid ka digaya inuu yahay yaquulu oo leh sabbaxakum ciidanku waa idinku waabariistay wa massaakum waana idinku galabaystay waa subax buu idin gali war ciidankii waa kanoo saakuu idin geli ama waa kanoo galabtuu idin geliyo badbaadi maysaan war ka kaca wayaquulu markaa kadibna nebigu wuxu ley sl lay waslam ama bacdu intaa kadib faina khayra alxadiidi warka ugu khayr badan iyo hadal kitaab ullah waa alle kitaabkiisa wey wa khayra alhadyi hanuun iyo dariiq la maro ka ugu khayr badanna hadyu muxamadin muxamed dariiqiisi iyo hadyigiisi wey sal lay slam wa shara alumuuri arrimo kaugo ugu shar badanna waxyaabaha jira iyo arrimaha ta ugu shar badanna muxdathaatuhaa waa kuweeda dib laga keenayo kuwa dib laga soo darraysiinayo ee diinta horay uga mid ahaan jirin wa wa kullu bidcatin shay kastoo dib laga keenana dalaalatun baadi wey wa kullu bidcatin ah, wa kulla bidcatin innadaa horay ku cadfanta wa kulla bidcatin bidca kasta shay kastoo dib laga keeno dadka diin looga dhigana dalaalatun waa baadi rawahu waxaa wariya xadiidka muslim muslima wey wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo lahu muslim u sugnaatay kaanat waxay ahayd kaanat waxay ahayd khudbat nabiyi nebiga khudbadiisa sal lay aslam yowma aljumucati maalinta jumcada yaxmad allaha mid alla mahadiyu ah wayusnii calayhi wuuna ammaani jiray alluu mahadin jiray kadibna waa ammaani jiray markuu khudbada bilaabayo uma kadibna yaquul wuxuu dhihi jiray calaa ahari dalika calaa aari daalika arrinkaa raadkiisa gadaashiisa macnaha afarku waa raadka uu shaygu ka tago waxaana loo isticmaalaa shayga gadaashiisa saasaan hadda loo isticmaalaya calaa asari daalika markuu alla mahadiyo oo ammaano kadib baa wuxuu dhihi jiray walxaal qad calaa sawtuhu isagoo sawtkiisu kor u kacay isagoo sawtkiisu kor u qaadnay alla markuu mahadiyo ammaano kadib wuxuu dhihi jiray ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaabullah saas way hadalku macana hadalkuu dhihi jiray kaasi macana wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugan oo muslim u sugnaatay inuu nebigu dhihi jiray man yahdi illaah man yahdi illaahu ruuxuu alla hanuuniyo falaa mudilla mid baadiyeeya lahu isaga uma sugnaanin falaa mudilla lahu mid isaga baadiyeeyahay ee mawjuudun wax jira maaha wey macana cid baadiyeyn karta ma jirto waman yudlil ruuxu alla baadiyeeyo oo lumiyana falaa haadiya lahu mid isaga hanuuniyaay mawjuudun ma aha cid hanuunin kartaay ma ay jirto nin ilaahay baadi u qoray tabaaraka wa mid uu hanuuniyeyna cidina badbaadayn kartowlinasaa'iyi nasaa'i waxaa u sugnaatay isaguna wa kullu dalaalatin fi nnaar siyadadaa nasaai baa iskale wayna suganta saas man wuxuu yidhi wakulla bidcatin dalaala wa kulla dalaalatin fi nnaar siyaadadaada marka kulla dalaalatin baadi kasta baadi kasta bidcoo dhan waa baadi baadi oo dhanna naar bay gelaysaa ziyaadadaa dambe markaa baadioo dhan naar bay gelaysaa nasaa baa iskale wayna sugan tahay ziyaadadaas man saas ayb xadiidkani wuxuu kutusayaa oo imaamku u keenay khaiibka markuu khudbaynayo waxaa la doonayaa inuu dadka ta'siiriyo khudbadiisu inay dadka saamayso oo say ku saamayn waxay ku saamaynaysaa inay asaga ka arkaan jiddiyo dhabnimo iyo isbedel iyo sawdkiisoo kor u kacay iyo indhahoo guduutay isagoo xanaaqay iyo nin isbedelay waa inay arkaan markaasay dadku ayaga laftooda isbedelahaya laakiin wadaad muxuu ahaaye isaguba iska kacbaana dadku waaba seexanaya waaba lulmoonahayaan sooma saas weya yani khudbadu waxaa la doonayaa inay macnaha waxa wey dadka ta'tiirkana waxaa iskale khaiibkaa iskale saas daraaddeed nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaa isbedelkaasi ku imaan jiray markuu dadka uu macnaha uu xog jeedinayo uu khudbaynayo haddii kunusaa noqdaan la doonaya macna kaannahu mundiru jeysh ummaddani macnaha waxa weeye waxa uu uga digayo ama uu amrayo ama jannadeedii baa ku jira ama cadaab baa ku jira ma marka ciidan laga digo waxaaba ka daranba naar baa soo socota dadkan looga digayo saas daraaddeed ninka digahaya ciidan ka digaya waxaa la yaqaanaa oo cadow iyo ciidan dadka soo galay ka diga inuusan waxba reebannin sooma marada intuu furto inuu warfiyo ila war ka kacay war ka kacay war ka kacay ila oo meesha ugu dambaysa dadka wax tusaaleeyo taasoo kale marka nabigu salawatu rabbi wasallam isbedelkaas oo muujinay ayib waxaa kaleeto iyadana laga faaidaysanaya xadiidka inuu nabigu dhihi jiray sal lay slam markuu khudbaynayo ama bacdu saasaa imam buhaari caleh raxmatullahi kitaabkiisuu ku baabeeyey ama bacdu axaadiis aad u fara badan buuna keenay oo rasulku sal lay sl aad u isticmaali jiray ama bacdu macnaha waxa weeye ammaantii iyo muxuu ahay hordhici ayaa laga guuraya hadal kalea marka la gelaya ama bacdu siyada waxaa loo isticmaalaa markaad ka guurayso hadal horood soo haysay ood xidhayso aad ku kaleetana gelayso waxaana weeyaan intaa kadib intaa aan soo akriyay kadib war kalaan soo waday dhegeystayo man ama bacdaas marka nebiga aad bay ugu badnayd khudbadii salawatu rabbi wasalam aleh waxaa kaloo xadiisku inoo faa'ideeyey khudbada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh inay tan ahaydo hadalka markuu furfuranayo ama khudbada bilaabayo khudbadu ama ha noqoto khidbatu nikaax ama wax ha guurinhayo ama masaajid ha ka taagnaado dad ha wacdinhayo ama nin caadiyaba wax u sheegahayo ay khudba markuu samaynayo nebigu sal lay wasalam haaliban muusan ka tegi jirin khudbadan iyada ama bacdu faina khayra alxadiidi kitaab ullah waliba waxaa ka horan jirtay inuu soo akriyo aayadii ayadii inuu soo akriyo oo hadal ka horreeye soo akriyo oo haakada macna saas weyaan marka inay sunno tahay bay kutusaysa inay sunno tahay bay kutusaysa meelo khaasa xataa nabiga ku akriyay baa jira salawatu rabbi wasalam caleyh sida xadiis saxiix muslim ku sugan min xadiis ibni cabbaas nin dimaad la dimaad ayaa magaalada maka yimid xadiiska muslim buu ku suganya ninkaasi qoys la yidhahdo asdu shanua asdi shanua niman la yidhahdo buu ka dhashay waa gaal marka wa kaana yarqi min hadihi riix dadka waxoogaa jiradan waalida iyo jimanka iyo ay ku dhacaan buu inta badan wax ku tufi jiray markaasaa ilaahay idankiisa lagu daawoobi jiray ilan qawaaisha carabta intayna diinta islaamku imaanin dad waxaa jiray tufmada lagu yaqaanay qoysas weliba caan ku ahaa baa jira oo waxay tufmaan tufmadooda lagu caafimaadi jiray biidn illah ninka odayga marka wuxuu ahaa dadkii noocaas oo kale ah ayb fasamica sufaha min ahli maka yaquuluuna ina muxamada majnuun qolyo caqli yaroo ciyaal sulqa oo ree maka ah ayuu wuxuu ka maqlay muxamed waa waalan yahay ninka maxamed jin iyo balaaya taabtayo maxamed waa waalan yahay buu ka maqlay ninkani waxoogaa marka caadhifaa qabatay war ninkaa waalan maa daaweysi buu is markaasaa wuxuu idhi low annii ra'aytu hada arajula lacala allaha yashbiihi calaa yadihi war ninkaas maama oo ilaahay inuuba gacantayda ku caafiyaa laga yaabaayo bal ninka aan raadiya buui falaqiyahu markaasuu nebiga la kulmay sal lay sla maku yimid markaasuu rasuulka meesha kula kulmay markaasaa wuxuu yidhi ya muxamed inii arqii min haadihi ariix buui ah. muxamedow inaad jirantaho jin iyo balaayo ku haysaan maqlee laakiin waxyaabahan anaa dadka kaga tufe niyo aan kugu tufo ah. waa nin iska daacad mogtay dacaayadu khatar wey haddii lagaa faafiyo inaad waalan tahay meel fog buu gaadhay dadbaa baa maxaan ka yaabaaba iyagoo weligoona ayna ku arkinba inay warkii uun gaadho saa ku rumaysa ninkani marka warkiibuu cabsan yahay oo maxamed buu u naxsan yahay inuu daaweeyu raba waraan ku daaweeyu ku yidhi niyo waina allaha yashfii calaa yadaya man yashaau buu yidhi ilaahayna gacmahayga wax badan buu ilaahay ku daaweeyey nin waxaan ahay tufan tuftayduna way tufan tahay soo noqon mayso insha allahu tacala aan ku daaweeyo buhi niyo ayb falacalla ilahay inuu kugu daaweeyo nebigu ninkii warkii markuu ka dhegeystay dulqaad badana nebigu salawatu rabbi waslamu aleyh warkii markuu ka dhegeystay buu nebigu wuxu uhi sal lay slm ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu man yahdih illaahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh ama bacdu meeshaa markuu marinayo ninkii odayga habaaba isku naxay ninka hadalkan isku aadinahaya nin waalan ma ahe niy waad soo khaldantay bu ninka intan hadalow sidan u qiimo badan isku tahay walahina somaalayn almuhim qiso dheer bu xadiisku lah ujeeddada kale waxa weeye xataa nebigu sal lay slam isagoo khudbad dad badan ay dhegaysanayan u taagnayn xataa oo dad khaasa la hadlaya buu laazimi jiray inuu nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh uu khudbadan iyadaa macnaha hadalkiisa ku furugta salawatu rabbi waslamu caleyh saas wey macna ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanastahdiihi ma sugna ku baraaruga wanastafiruhu way sugan tahay laakiin wanastahdiihi ma sugna shekh albani caleh raxmatulah siduu xaqiijinay ficlan lafdadaas kuma jirto hadalka nabiga salawatu rabbi wasalam wayna u badan tahay khudabadu inay yani waxa keenaan bal war kaloo ka fara badan bayba ku daraan meesha ayib marka xadiiskan wuxuu u keenay inuu kayfiyada khatiibka iyo siduu dadka u ta'siirinayo u deliishado nebiga khudbadiisa wuxuu ku bilaabi jiray aayadihii u akrin jiray xadiiska way ku soo arortay lakiin muusan keenin hadalkana nebigu salawatu rabbi wasalaamu aleyh wuu dhihi jiray waana hadal jawaamicah sheekh albani caleyh raxmatullah risaal uu leeyahay uu khubat lxaaja khudbadan keliyata iyo uruqdeeda ku ururiyay aad u qiimo badan waa risaalo yar aad u qiimo badan an camaar ibni yaasirin radi allahu canh waxaa aad nasiib xumo u ah masaajidda qaarkood ama khudabada qaarkood malaa wax badan ba hadda iska bedelaan u malaynaya waaqica ummaddaa la doonaya khudbadu inay ka hadasho laakiin haddaad uun wax iska akrido uun aan waaqicaba taabanayn kutub la qoray wadaadadu waxay akhrin jireen qarnigii labaad iyo qarnigii saddexaad kutub la qoray ayaa dadka lagu dul akrinaya markaasaa wuxuu leeyahay khaiibku markuu khudbada dhameeyo allaahuma ayi dawlat rashiid buu leeyahy allaahuma ayi kitaabkay ku qoranta rashiid ma taqaanaa haaruun rashiid waay war dawlad kale hadda inoo taagane tan u ducey xataa ma garanta dawladdii haaruun urashiida goorma ahayd qarnigii labaad be buu u ducaynah taas maa kitaabka isaga qoranta waa akrinaya laftiisu waxaa laga yaaba inuusan fahansaninba wuxuu akriyahaya soma waxa noocaasoo kale marka dadku inay iska lulmoodaanoo dadka laftooda qaalibkooda ma fahmayaan maba fahmayaanba khudbadu marka inay waaqica dadka taabanayso oo cuduradooda cilaajinayso oo xumaanta uga digayso oo wanaagga farayso baa loo baahanya markaasay tasiirkeeda iyo saamaynteeda yeelanaysaa oo dadka ay manaa saamaynaysa saas man ayib khudbada luuqad gooniya ma leh masaladaasi baraarujin bay u baahan tahay luuqad gooniya oo khudbada shardi u ah ma jiro fuqaha fara badan baa waxay shardiyeeyaan khudbada jumcada inay luqa alcarabiya lagu khudbeeyo wa haada laysa calayhi daliil wax daliil oo kutusaya khudbada in luqa carabiya bas ay noqoto ma jiro hadday dadku luqad kale fahmayaanoo carabigaba ayna fahmaynin waajib waxaa in loogu khudbayo luqaday fahmayaan leanna muhimaddu waxa weeye dadka inay waxa la sheegayo gartaan sooma haddaad iska akrido uun carabi un akrido hal ruuxna uusan ku fahmin afadali inaad iskaba joogtaaba dhaantayba macnaha saas macana marka wax daliilo ku cadmi sharti ka dhigay ma jiro sax nebigu salawatu rabbi wasalamu caleyh carabi unbuu yaqaanay khulafadiisu carabi unbay yaqaaneen saxaabada intooda badan carabi unbay yaqaaneen laakiin markuu islaamku faafay wax mancinaya ma jiro dadka luqadahooda maxalliga in loogu khudbeeyo laakiin culimmadu siday muujinayaan mar walba ummadda in loo soo jiido xaggii luqadda carabiga ahayd oon cujmada lagu sii fogaynin waa loo baahaya haddiiba khaalibkooda ay carabiga fahmayaan cajaminimadan luqadahan muxuu ahaa kutubtan la turjumahaye iyo khudbadiioo hadda laga sii dhigahayo muxuu ahaaye luqado kale loo sii roghaye dadka waxay ku fogeynaysaa cajaminimada waxayna ka fogeynaysaa carabigii iyo calaaqadii qur-aanka iyo luqadii carabigii inay la yeeshaan sidaas daraaddeed waxaa munaasab ah xataa haddii laga maarmi waayo luqad kale in yani waxa wey meesha la geliyo luqadii carabigeed in la xifdiyo waa munaasab saas man wax laaziminaya ma jiro shardi ka dhigaya laakiin maslaxada marka la fiiriyo sidaas way man ama nas laaziminaya ma jiro wacan camaar ibni yaasirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasul lahi sal lay slam yaquulu leh ina tuula salaati rajuli ninka salaadiisa dherarkeeda wa qisara khubatihi iyo khudbadiisa gaabnideedu mainatun waa calaamo min fiqhihi ay calaa fiqhihi waa calaamo kutusaysa fiqhigiisa iyo fahmkiisa inuu wax fahamsanya kutus xadiidkan yani waxa weyaan salaada oo la dheereeyo iyo khudbada oo la gaabiyaayo daliil waxay u tahay ruuxaasi inuu wax fahmay oo diinta fahmay oo faqiihia ayay kutusaysaa ayb waxaa loo daliishanayaa inay khudbadu gaabato khudbada gaabnideeda iyo salaada dherarkeeda mid walba ta kale lagu miisaami maayo macnaheedu ma aha inay khudbada iyo salaadu salaadu dheeraato khudbaduna ka gaabato lagama wado saas maaha dad baa laga yaba inay saa u qaataan oo salaaddii haddii sabixisma iyo laysku tujiyey maxay ahayd suurat alkhaashiya oo iyadoo dhanba toban daqiiqa ka yar lagaga baxay khudbadiina shan daqiiqa ha noqoto dad baa fiqigaa qaatay waana fiqi khaladow dheerida khudbaduna ictibaarteeday leedahay oo salaadda lagu miisaami maaye waxaa lagu miisaamayaa si kale loo miisaamaya muxuu ahaa gaabnida iyo dheerida salaadana ayadana miisaankeeda labadooda laysgarab dhigi maayo saasaa laga wada mana muhimaddu waxa weeyaan markaad u fiirisa nabiga khudbadii salawatu rabbi wasalaamu caleyh khuabka qaarkood saan u tegi doono suuratu qaas buu arin jiray suuratu qaas ayuu arin jiray nebigu sal sl dad wacdin jiray khudbada hore suuratu qaas suura dheer maaha suuratu qaas khudbada lagu akriyey ma khudbo gaaba maha weliba hal khudba ah salaadiina waxaa lagu tukaday sabixismo iyo waxaa lagu tukaday iyo kaashiya soo khudbadu kama dheera marka mar walba khudbadaa ka dheer laakiin waxaa la rabaa inaynu khudbadu noqonin khudbo aada u dheeroo mumilla ah oo dadka daalisa saas maana inay dhexdhexaad noqota la rabaa sidaana waxaa kutusaya xadiidka waasil ibnu xayaan nin la yidhahda ayaa wuxuu yidhi khaabanaa cammaarun camaar ibnu yaasir baa noo khudbay bu fawjaza waablaqa awjaza wuu khafiifiyo wuu gaabiyey wa ablaqa meeshii la rabay buuna wax gaadhsiiyey si balaaqa hadal balaaqo oo uruursan waxbana uusan ka tegin buu camaar ibnu yaas noogu khudbeeyey buui falamaa nazla markuu khudbadii ka degay baa waxaan ku nidhi buu yihi yaa abalyaqdaan laqad ablaqta waawjasta abulyaqdaan waa kunyada camaar waadna hadalka uruurisay waxbana maadan dhaaf markaasaa wuxuu yidhi markaas waxay ku dhahan falow kunta tanafasta xoogaa maxaad u yara neefsan weydayo u yara neefsan weyday waxa waad isdabagelisa un markaasaa wuxuu rasuulkaan maqlay sal lay aslam oo odhanaya hee ina tuula salaati arajuli wa qisara khubatihi mainatun min fiqhihi saas way macnaha markaasaa akhirkiisa waxaa ku yimid faaiilu salaata waqsuru lkhubata waina min albayaani sixran salaada dheereeya khudbadana gaabiya bayaanka iyo fasaaxadana sixir baa ka mid a yani bayaanka iyo fasaaxada ilahay dadka waa u kala qaybiyey mid waxaa jira dadka sixra oo qalbigaaga iyo caqligaaga qaadanaya oo kulaba tegaya sida saxiixko kale xadiidii jaabir ibni samura sidoo kale fi saxiixi muslim ayaa wuxuu leeyahay kuntu usallii maca rasuli sal l sl rasuulkaan la tukan jira fakaanat salaatuhu qasdan wa khudbatuhu qasdan salaadda nebigu dhexdhexaad bay ahayd khudbadiisuna dhexdhexaad bay ahayd khudbadiisuna dhexdhexaad bay ahayd marka aad u fiirsato nebigu sal lay slam khudabkiisi iyo wuxuu akhrin jiray markaad u fiirsato mar walba khudbadaa ka badan oo ka wakti dheer salaada laakiin sunadu waxa weeye in salaada dheerideedana suuradihii nebigu akhrin jiray la akhriyo khudbadana qiyaasteedu ay noqoto qiyaas dadkana wixii la rabay fahansiin karta isla markaana haddana aan dadka daalinayn man wacan ummi hishaam binti xarisata bni nucmaanin radi allahu canha qaalad waxay tidhi ma akhadtu ma aanan qaadanin qaaf wlqur'aani lmajiid wlqur'aani almajiidi suuraddaa ma aanan ka qaadanin ilaa can lisaani rasuulilahi sal lay sl nebiga carabkiisa mooye cid kale iima akriyine nebigaan carabkiisa ka qaatay bay tiri isoo arinay yaqra'uhaa xaaluu akrinayo ama yaqra'uhaa wuxuu akrin jiray kulla jumucatin jumco kasta cala almimbari mimbarka korkiisuu ku akrin jiray idaa goortay khaaba annaasa dadka uu khubay markuu dadka u khudbaynay rawa wariya muslim muslim baa weriy yani waxa wey suuratu qaaf nebigu khudabka wuu u badnaan jiray salawatu rabbi waslamu caleyh macnaheeduna ma iyada basuu khudbada ku ekayn jire ayadana waa akrin jiray wacdi kalena waa raacin jiray soma marka soo khudbo dheer maaha khudbo dheer itibaar marka haddan loo fiiriyo waa dheer tahay baa lagu xisaabi karaa laakiin qiyaasta khuabkii nebiga sal lay waslam waa khudbo qasti oo dhexdhexaada oon dheereen wey man sidaasa laga wada waxaa sugan sidoo kale cinda muslim min xadiidi jaabir bnu sabura inuu nebigu sal lay waslam uu akhrin jiray khudbada dhexeeda qur-aanku akhrin jiray dadkana ilaahay uu xusuusin jire kaana yaqra'u alqur'aan wayudakiru annaasa ay fi lkhudba yacni waxa weeyaan qur'aanna khudbada waa ku akhrin jiray dadkana waa ilaahay buu xusuusin jire wuu wacdin jire xadiikaasina wuxuu ku yaalla fii saxiix muslim wuxuuna loo deliishanayaa culimmada qaar ka mida oo ku tagtay khudbadu waxaa laazima inay qur'aanka wax ka mida lagu akhriyo haddii khudbadu ay qur'aan la'aan noqoto alimaamu shaafici wuxuu qabaa khudbadaasi inayn ansaxaynin maba buu leey laabud walow aayadna ha noqotee wuxuun qur-aanka ka mida weliba khudbada hore toddoba maa khudbada hore wuxuun qur-aanka ka mida in laga helo oo la akriyo waa laga maarmaan bu saas man walow aayadba ha noqotee saasuu ley imam hadii kale ma asaxayso badankoodna waxay qabaan culimmadu inayna laazim ahayn ee haddii ama axaadiis uu akriyo ama wacdi kale dadka wacdiyo oo uusan qur-aanba soo qaadin khudbadii inay ansaxaysay u badan yihin imaam shaaficiis baase ka dhigay sharti ka dhigay oo inaysan khudbaduba asaxaynin isagaa macnaha qaba alimaam albukhaari wa muslim waxay soo saareen min xadiidi yacla isaguna inuu nebiga maqlay sal lay aslam oo mimbarka ku akhrinaya wanaadow yaa maaliku liyaqdi calayna rabbuk aayaadkaa nebigu ahrinayo mimbarka saaran oo khudbaynaya ayaan maqlay waxaan kaloon soo sheegnay cumar bn khaaab radi allahu canhu kama fii saxiixi albukhaari inuu isagoo khudbo u taagan uu suuratu muxuu ahaaye naxli inuu akhriyay samayna soo mar oo markii sujuudda uu joogo uu sujuuday abwaabtii sujuudulqur'aan baan kusoo marnay soo garan aan ku sheegnay kitaabka muqrin maalintii dambena sidoo kale isagoo mimbarka saaran oo khudbaynaya ayuu suuratu naxli ahay meeshii sujuudda markuu joogo dadkii waa kuwii u inay sujuudaan ee isaga tegey soo garan xadiiskaas macna marka yacni way sugan tahay oo qur-aanku waa sugan yahay akhrintiisu laakiin ma gaadhsiisna inuu yahay heer shardi ah oo haddii la waayo ayna khudbadii asaxaynin taa iyada ah siyaqu kuma tusayaan ay axaadiistu ku imaanayaan laakiin inuu mustaxab iyo sunna iyo mashruuci unbay ku tusayaan macnaha ayib fadal radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay waslam rasuulku wuxuu yihi man takalama ruuxii hadla yowma aljumucati maalinta jumcada ruuxii hadla walxaal alimaamu imaamkiina yakhtubu uu khudbaynayo oo uu khudbadii u taagan yahay fa huwa kaa hadlay ka maali alximaari dameer sifadiisoo kaleu leeyahy dameer oo kale wey dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub mujallado kutub ah waa jamcu sifrin wa jamcu sifrin bisiin bimacnaa waa kitaab kaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub xambaarsan kutub culus waladii midka yaquulu leh lahu isaga kaa hadlaya ruuxii ku yidhaahda ansit war aamuso khadiibka u dhagraariciyo dhagayso war wax dhegayso u dhah laysad uma sugnaanin lahu isaga jumcatun wax jumca isagana uma sugnaanin kaas aamusiiyeyna jumco male ka hadlayana waa dameer dameer maxaa loogu midaaliye xamaaqada saas man alximaaru yudrabu bihi lmalu fi lxamaaqa xayawaanaadka kale wuu ka nacadsan yaha baa la yhah wuu ka doqonsanya dameer marka ruuxii wax laga faa'iidaystaa socda wixii laga faa'iidaysanayena ma ka faa'iidaysanayo dameer kutub culaysa wada oo kutubtii culayskeediina saaran yahay manfacadeediina ka qatay kaasoo kaleo lamid yaha meesha waa fadhiya waa qadaad wen yahay oo wakhtigiisii kasoo soo tegayo ganacsigii ka soo tegayo meeshuu fadhiyaa haddana maca daalika khudbadiiy waxa meesha ka socday xikmadda toona kama faa'idaysanayo dameero kale saasaan loogu misaalinaya rawaaxa wariye xadiidka axmedu axmed baa wariyey biisnaadin sanad buu ku wariyey sanadkaasoo laa ba'sa bihi ayna wax dhiba ku jirin yani waxoogaa ron wey manaa laa ba'sa bihi waa iska ron yahay wey wa huwa isaguna yufasiru wuxuu fasirayaa xadiidkani xadiida abi hurayrata abu hureyre xadiidkuusuu fasiraya oo fi saxiixayni labada saxiix ku sugan marfuucan xaaliya mid nebiga loo koryahay muxuu yahay xadiidkaas xadiidu abi hurayra fi saxiixayn waxa weeyaan idaa goortii qulta aad tidhaahdo lisaaxibika saaxiibka ama saaxiibka ha aada ama isgarin hadda rabtaan lisaaxibika waxaa laga wadaa ruuxa markaa kula jooga ee hadalkaagu gaari karo idaa qulta haddaad tidhahda lisaaxibika ruuxa kula jooga ansit war aamusoo dheg raarici insaafka waxaa la yidhahdaa inaad aamusto dareenka dhegaysigaagoo dhanna aad siiso ruuxa hadlaya xagga inaad attentionkaagao dhan u jeedis ayaa ladhaha ansid dheg raarici yowma aljumucati maalinta jumcada ruuxii sidaa yidhaahda oo ruuxa kale ku yidhaahda walimaamu imaamkiina yakhdubu uu khudbaynayo faqad laqowta idaa qulta lisaaxibika haddaad ku tidhahda ansid yowma aljumca walimaamu yakhtubu imaamkiina uu khudbaynayo faqad laqowta hadalaan macno lahayn baad la timi yani qad atayta bilagwi lagwigana maxaa la yidhahda kalaam saaqid ah kalaam oo cantarobaqash oo qashin ah oon loo baahnayn baad la timid wy mana saas hadalkaan qiimaha lahayn baa la yidhahdaa lagwi la yidhahda saas war baad la timi aan loo baahnayn xadiika hore ee axmed uu soo saaray xaafidku wuxuu ina yidhi biisnaadin laa ba'sa bihi sooma wasawaaba waxa weeye sanadkiisa waa daciif lianna sanadkiisa waxaa ku jira in la yidhaahdo mujaalid ibnu saciid oo daciif mujaalid hadduu sanadku ku jirana sanadka laa ba'sa bihi ma ahe waa daciif sanadkiisu waa daciif laakiin xaafidku fi lfatxi albaari wuxuu ku yidhi wuxuu leeyahay shaahid xoog badan oo ku yimid jaamic xamaad ibnu salma min xadiid ibni cumar marfuuca xamaad ibnu salma jaamiciis yaan shaahid ku arkay buu leeyahay xoog badanoo xadiidkan shaahid u ah. shaahidkaas hadduu sugnaado xadiidku macnaha waa sugan yahay oo aan cillo loo helin haddii kale xadiidka sanadkiisa dacfi baa ku jira ayib amaa xadiidka dambe saxiixaynka lafdigiisu isagu de waxa weye waa iska cadi xadiidka qaybtiisa hore marka wuxuu faa'iideeyey imaamka oo khudbaynaya inaan la hadli karin kadalika xadiidka saxiixaynka abu hurayrena wuu ku tusay laakiin ka hore wuxuu la dheeryahay ruuxii hadlay oo masal xun laga bixiyey saas macnaha oo xadiis baa faa'iidaynaysa ruuxa hadal uu hadlay isagoo imaamku khudbaynayo inay jumcadiisii oo dhan la kacayo ajirkii uu waayay jumca inuusan ruuxaasi lahayn xadiidkani sooma dhihin laysa lahu jumuca sooma dhihin xadii kala marka shaahid ah. waxaa ka mid a xadiidka abudar abudar baa wuxuu yidhi masaajidkan soo galay maalin jumco ah nebiguna waa khudbaynaya markaasaa waxaan fadhiistay buu yihi ubay ibnu kacab agtiisaan fadhiistay markaasaa nebigu khudbadii isagoo wadaa wuxuu akhriyey buu yihi suuratu baraa suuratu tawba ayuu akhriyey markaasaan ubay oo garabkayga fadhiyey baa waxaan ku idhi mataa nazalat haadihi suura war ubayiyow suuradda nebigu akrinahayo goormay soo degta baa anigu ayb faxasara walam yukallimnii waa is-uruuriyey ilamana hadlin ayb markuu nebigu salaaddiisii dhammaysta oo salaaddii laga baxay baa waxaan ku idhi buuri sa'altuka fatajahamtanii walam tukallimnii arigose wax kaa yihin bu waxbaan ku weydiiyey kadibna wejiga intaad ii kaduuday ood wejiga ururisay baad haddana hadalka iga dayso iga aamusta adila hadalshi saasaan ku ihi markaasaa ubayi wuxuu igu wuhi yihi maa laka min salaatika ilaa maa laqawta buu yidhi salaadaadii aad u fadhiday intii aad laqwidayeed hadhadlaysa waxba kuma lihid intii kale unbay wax ka jiraan bui laakiin intaad hadhadlaysay waa kuu dhammaatay ku dhaafsi taas waa yaabay marka ninkii dhihi jiray yani abudar markaasaa nebiga u yimid buui sal lay sl markaasa waxa hi ya nabiy allah kuntu jamba janbi ubayin wa anta kunta taqra'u suuratu bara'a ubayi baan dhinaciisa fadhiyey adiguna suuratu lbaraa'a baad akhrinaysay markaasaan weydiiyo waxaan ku yidhi mataa unsilat hadihi suura markaasuu wejiga intuu ii kaduuday oo wejiga uruuriyey ayuu hadalkii iga daysto iga aamusay markaasaa wuxuu yidhi buui weliba intaa iguma daynine maa laka min salaatika ila maa laqawta salaadaadii waxba kama jiro intii aad hadlaysa taana waa iigu daray bal nebi allow ninkaasi wuxuu igu samaynaya fiirigu nebigu wuxuu yhi sal lay aslam sadaqa ubayun warka waaba loo ururiyey sadaqa ubayun ubayi waa runtii buu nebi sal ubayi run buu sheegay intaad hadhadlaysay salaadaadii waxba kama jira soo ma jeed salaadaadii meligid intaad hadlaysay xadiikaasi wuxuu shaahiday horta waxaa soo saaray xadiidka bayhaqi isnaadkiisuna waa saxiix kadalika ibnu maaja baa soo saaray bacdu ikhtilaaf yasiira ku jira culimmaduna way saxiixinayaan xadiidkaasi abu dar waana xadiid sogown xadiidkaasi muxuu shaahid u yahay marka wuxuu shaahid u yahay laysat laka jumcatun sooma waxaa kaloo uu shaahid u yahay lafdi kaleo soo aroorayo waman lagaa falaa jumcata lahu ruuxii hadal laaqiyon qiimo lahayn ku hadlana jumco ma leh axaadiista marka laysku ururiyo way isxoojinaysaa waxayna faa'iideynaysaa ruuxii imaamka khudbaynaya hadlaay jumcadiisii inaysan jirin macnahana lagama wado salaadii way burtaye ajirkii jumcadoo dhan buu waayaya ajirkii jumcadiis waa waayaya man sidaas weya xadiikaas fahma marka shaahid u xadiidkaa uu imaamku keenay saas man ayib wacan jaabirin radi allahu canh ayib haddii sidaa ay noqotay kan hadlaye sheekaynahaya kan hadlaya sheekaynaya ma aamusiin karti oo dee haddaad aamus tidhaahdo adigii lafteeda laqwi baad la timi soo ma ayib waxay isweydiinayaan culimmadu ishaaro ma loo ishaari karaayo ma loo tilmaami karaayo tilmaam wax ma lagu fahansiin karaa war aamus masalan inaad afka qabato tidhaahdo aad tidhaahdo banaanta ishaaro inaad ku fahansiiso ilaan hadli maalim adiga laftaade mise ishaare xataa kuma fahansiin karti masaladaas culimadu isku khilaafsay qaar waxay leeyihin xataa ishaara ma soconayso adiga laguma dirsanine ninkan wixiisa isu daayo imaamka adugu ha ka mashquuli qolyana waxay leeyihiin ma ahee ninkan munkarka u wado yaan la hadlin unbaa la yidhi mooya ishaaraha lagu zuuliyo maxaa diidaya leeyihi waxaa ka mida ah ragga iyaga ibn abi leyla iyo imaamu maalik cabdiraxmaan ibn abi leyla faqihi taabiciga imaamu maalik iyo awsaaci iyo thawri iyo ibnu mundir iyo waxayna u deliishanayaan nebiga sal lay wasalam oo khudbo ku jira xadiisu anas oo khudbaynaya ayaa waxaa soo galay nin acraabi ah markaasaa wuxuu yidhi mata saaca yaa rasuul allah ah. waa iska rebaadiye maba garanahayaba meesha waa ka socda war rasuul ilaahayow qiyaamadu goormay dhacaysaa ah. saxaabadii meesha fadhiyey way u ishaareenoo inay aaminsiiyaan bay dabceen waa diidey ah u gacanta kusooyb wuxuu ihi yaa rasuul allahi mata saaca marka xadiiskaasi u daliishana waxay leeyihiin ninka acraabiga ee masaajidka soo galay nebigoo khudbaynaya saxaabadu ishaaray damceen inay ku aamunsiyaan nebiguna kama celinin somal ibnu mundir wuxuu isagana ku xoojiyey ra'yigaa isaga ah salaada iyo khudbada salaada ku jiritaankeedaa ka adag ruux salaad ku jira ruux khudba dhegaysanaya ka adag ruux salaad ku jira sooma salaada marka lagu jirana salaanta lagu salaame waxaa lagu qaadi karaa ishaaro dadkana ishaaro waxood ku fahansiin kartaa ma soo marnay msmn soo marnay waan soo marnay haddii ruuxii salaada ku jirayba ishaarow dadka wax ku fahansiin karo kii khudbada dhegaysanhayay ishaaruu dadka wax ku fahansiin kara salaaddaa ilan adag buu leey bal weliba wuxuu leeyay ibnu mundir caleyh raxmatullahi fi lawsat wuxuu leeyahay xataa hadduu ishaarada wax ku fahmi waayo subxaana allah dhaha buu leey subxaana allah subxaan allah soo imaamku markuu khaldamo laguma sixi jir subxaan allah ku fahansiiya bule adiga ra'yigaasi waa ra'yi wajiiha waa ra'yi wajiiha lanna xadiidkii ha hadlina ah kama hor imaanaya sooma ha hadlina un um baa la yidhi ha hadalna ma ishaaradu hadal ma saas man marka sidaas culimaa qabta in ishaaro marka wax lagu fahansiin karayo saas manaa ayib wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yihi waxaa la mid ah muxuu ahaayey waxaa la mida hadalka inuu ruuxu falaado oo iska farihiisa iyo ku ciyaaro oo iska mxuu ahaayey ama cidyaha iska gurguro oo mxuu aha e, quruurax iyo dhagaxyaan meeshan iska taataabto mid tusbax buu haystaayo tusbaxu saa u rogahayaayo khudbadiina waa dhegeysanahayaayo waman massa alxasaa faqad laqaa nabi sal ly slm quruuraxba haddaad taabato ood ku ciyaarto khudbadiioo lagu jiro laqwi baad la timi ah, saas w man baa wardinhayaabuu kuleeyahay waa wardi wardi ma socone khadiib ka dhegeys wardi mujiraya malamkaas lama ogola walaa wardi walaa hadal wax soconaya ma jiro khadiib ka dhegeys waxaa laga doodaya khaiibku hadduu dadka nebiga ku saliya yidhahdo ma ku saliyaya hadduu ducaynaya aamiin ma dhahaya taasaa laga muransan yahay culimmada qaarkood leeyihiin ruuxa khudbada dhegaysanaya waa mashquulsan yahay isagoo salaad ku jiroo kaleu ka dhigan yahay sallina ma qaadayo aamiinna ma dhahayo imaamku wuxuu ku daldalaya ha daldalo warkiisa un inaa fahamta isku day sidaasay qaarkood marayaan sida laakiin aada moodo inay sawaabka u dhowdahay hadduu amar bixiyo oo nebiga ku saliya yidhaahdo waa lagu salin sal alay slam saas man hadduu duceeyana aamiin baa la dhihi xaggee laga qaadanaya axaadiista nebiga marka la dhex galo oo la ururiya waxaa laga fahmaya sideedaba waxaa la diidan yahay waa in imaamka laga mashquule in imaamka lagu mashquuloo amarkiisa la qaato lama diidana imaamka in lagu mashquulo amarkiisa la qaado salli buu ku yidhi waa sallin wuu duceeyey aamiin baadhi bal hadduu imaamku intuu kugu soo jeedsado ku yidha waryaa hebel istaag ah, soo istaagi mayse waad istaagi war sidaa iyo sidaa ma samayse waad hadli ah, xadiista nabigaa lagu hayaa soo ma imaamkii hadduu kula hadlo waad la hadli ah, oo waxaynu haynaa u tegi doonaa nabiga sal lay slam isagoo nin iska fadhiistay meeshuu soo galay war ma tukatay waan tukatay maya iska fadhiistay war salaadii ma tukatay ma tukanin nebigoo nin intuu masaajidka khudba akrinaya soo galay uu istaagay yihi rasuul ilaahayow nin cusub baan ahay diintana waxba kama aqaano ee ibar khudbana u taagay nebig sal lay intuu mimbarkii ka soo degay buu nebigu la fadhiistay waxbaray wuu soo noqday khudbadiibuu dib ugu soo noqday xadiiskana waan sheegi doona insha alla taala marka waa dadkii mustamiciinta ahaa ee khudbada dhegaysanayay oo imaamkii qaar ka mida uu la hadlayo oy hadal istaafsanayaan soo maha imaamka marka hadduu kula hadlo iyo hadduu amar dadka siiyo waa la raacayaa raaciddiisuna ma aha ka mashquulid maaha waxaa la diidanya waa in laga mashquulo laakiin haddii la raaco amarkiisa la qaato oo markuu duceeyo aamiin la yidhahdo waa mutaabacadii wey taas man saas man saasayna culimo bar ay rajaxayaan oy xaqiijinayaan man wacan jaabirin radi allahu canhu qaala wuxuu ihi dakhala waxaa galay sidaa waa dhaweydoon madiine tegey oo weydiiyey sheekh anagii sheekh muxuu ahaay cabdimuxsin cabaad sidaa taqriiban sidaasuu masalada u tawjiihiyey xafidahu llahu tacala wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi dakhala waxaa galay rajulu nin yowma aljumucati maalinta jumcadu masaajidka soo galay walxaal annabiyu nebiguna yakhtubu uu khudbo akrinayo faqaala nebigu wuxuu ku yuri sal lay aslam sallayta war ma tukatay war labadii ragcadood ee taxiyatulmasjid kama tukatay qaala wuxuu uhi laa maya ah, qaala nebigu wuxu uhi sal ly slam qum istaago fasalli tuko rakcatayni laba ragcadood tuko muttafaqun caleyh ninkaasi fii saxiixi muslim magaciisa ayuu ku yimid magaciisu waa ninkii la dhihi jiray sulayk alkhatafaani sulayk alkhatafaani saxaabi layidhahdu ahaa nebiguna salawatu rabbi sla markuu siiy waxaynu ka qaadanaynaa masaladii hadda aynu ka hadlaynayo khaiibku hadduu dad khaasa la hadlo inay u jawaabayaan waxaa kaloo laga faa'iidaysanaya haddaad masaajidka soo gasho khudbadiio socota in aad labada ragcadood ee taxiitulmasjidka aadan ka tegaynin inaad tukata taana waa laga faa'idaysanaya macnaha khatiibku inuu dad khaasa la hadli karana iyadana waa laga fahmiyey xadiidu anas fii saxiixi lbukhaari wa muslim isagana waa kii ku timid garanaysaan xadiidkii dheeraa soo garanaysaan xadiidkii dheeraana abaartu markay dhacday ninka acraabigaa soo galay nebigoo khudbo u taagan salawatu rabbi wasalam aleh ee dhihi jiray yaa rasuula allah halaka almaalu wajaca alciyaalu waa inqaacat isubul fadcu llah lana soo nabigu khudba uma taagnen rasuulku salawatu rabbi waslamu aleyh markaasuu nabigu duceeyey roobku waa kii dhacay jumcada tii ku xigtay waa kii haddana isa soo tahay yaa rasuula allah jidadkii go-e roob na dhameeyey ilaahay naga bari roobkan ilaahay inuu naga qabto rasuulku marku yidhi allahuma yani xawaalayna laa calayna waa kii dhihi jira soo gamays marka dadweynuhu si toosa iyagu qaarkood imaamka hadday wax uga baahanyen wayula hadli karaa asaguna wuu jawaabi karaa asaguna cidduu rabo khudbadii isagoo wada intuu joojin wuu la hadli karaa wahaakada mushkilo male waxaa la diidan yahay in khudbadiioo socota inaad imaamka khudbadiisii ka mashkuulsho wax kale ku mashkuulsho muhimadda waa intaa w man kala diidan waa intaas ayib waa kaan soo sheegnayo xadiidka fi saxiix muslim buu ku yaalla min xadiidi abi rifaaca xadiid afra dhow idiin sheega abu rifaaca wuxuu ahaa nin cusub oon diinta wax badan ka aqoonin oo nebigu khudbo akrinayo uun la soo kulmay markaasuu yi rasuul ilahi nin qariibaan ah diintana waxba kama aqaano ee wax ibaroo wax ii sheeg khudbadiina nabigu taageen muslim buu ku yaala nabigu waa soo degay salawatu rabbi waslam khudbadii buu joojiyey hakadgeliyey waa soo degay ninkiibuu u soo degey waxbuu u sheegay waxbuu mudduu la fadhiyey dadkiina waa fadhiyaan khudbadiibuu dib ugu noqday mimbarkiibuu dib ugu noqdo khudbadiibuu dhammaystira nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh fi muslim bu xadiiskaasina waa ku sugan yahay saas maana ayb waa xadiiska loo daliishanayo labada ragcadood ee taxiyatulmasjidku inay ka mid yihiin sunanka aada u adag maxaa yeele khudbadii hadda lalahayaa wax kale lagaga mashquulin ayaa waxaa la ogolaaday in labada ragcadood ee taxiyatulmasjidka lagaga mashquulin somaarta waa muhim marka way muhim wey mana lagama tegayo ayb wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay wasalam kaana wuxuu ahaa nebigu yaqra'u mid akhriya fii salaati ljumucati ah, intaana meesha ka gudbin wax yaru faa'idaah xiliyada uusan khudbada imaamku ku jirinoo khudbada markaa uusan wadin waa la hadli karaa maala labada khudba dhexdooda markuu fadhiyo oo kale waa la iska sheekaysan karaa ma kadalika marka uu mimbarka kusoo fadhiisto laakiin weli uusan khudbada bilaabin waa la iska hadli karaa saa hadda aan sheegaynay hadduu dadka qaarkood ku mashquulo iskala sheekaysto war la galo dadkiina ay khudbadii suga dhegaysanahayeen inta uu mashquulsan yahay adiguna war kale waad wadan karta xaggeen ka faa'idaysanaynaa waxaynu ka faa'iidaysanaynaa xadiidku wuxuu yidhi walimaamu yakhtub xaaladda la diidaya waa xaaladee waa xaaladda imaamku uu khudbaynayo ee hadalkiisu socdo wey saas daraaddeed baa cumar ibnu khaaab iyo keyrkii waxaa ka sugan oo imaam bukhari caleh raxmatullah fi saxiixii buu ku keenay cumar ibnu iyo markii mimbarka uu fadhiisto dadku waa hadli jiray bayna alkhubatayn markuu fadhiyana waa la hadli jiray marka waxaa la diidan yaha intay khudbadu socoto warka imaamkuna uu socdo markaasaa la fidiyey hadduu warkiisi go-o markaasi waa la hadli karaya man mushkil male ayib wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu yaqra'u mid akhriya fii salaati ljumucati salaada jumca dhexdeeda wuxuu ku akhrin jiray suurat aljumucati iyo wlmunaafiqiin ragcadda horena wuxuu ku akhrin jiray suurat aljumuca midda dambena wuxuu ku akhrin jiray suurat lmunaafiqiin ta dambe waxa wey ida jaaka almunaafiquun sooma ta dambena ta horena yusabixu lilahi ayib walahu waxaa u sugnaa inay sunno tahay baa laga qaadanaya inay sunno tahay in labada ragcadood lagu kala ahriyo walahu waxaa u muslim can nucmaan ibni bashiirin xaaluu ka warinay radi allahu canhu qaala wuxuu yihi kaana nebigu wuxuu ah sal ly slam yaqra'u mid ahriya fi lciidayni labada ciidood dhexdooda iyo wa filjumucati iyo salaada jumca dhexdeeda labadaba wuxuu ku akrin jiray bisabbix isma rabbika alaclaa waa ragcadda hore wa hal ataaka xadiidu alkhaashiya waa ragcadda dambe muslim baa soo saaray iyo ahlu sunanka ilaa ibnu maajah mooyaane iyaduna waxay kutusay inay sunno tahay arrimahaas waxay kutusayaan marna inuu tan akhrin jiray marna inuu kuwan akhrin jiray sunnaduna waa saas in la laazimo la daa'imana ma aha saan soo marnayo haddii la daa'imo dadku waxay u qaadan karaan inay waajib tahay marmar waa in laga baxo suurado kale iyo meelo kale la ahriyo sidaas way macnaha hada wabillahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala alih saxbi waslm meelaha qaarkood waxaa dhacdaa eh, meelaha qaarkood waxaa dhacdaa markii jumcada la tukado ayaa duhur laga dambeysaya waxay ku badan tahay shaam suuriya iyo markaas duurkaas jumcada ka dambeeyo masaajidda qaarkood laga tukado soomaalidana meelo ka mid a ah laga sheegay inay sameeyaan wax sal iyo raadle ma ah meelay cuskan tahay lama yaqaan keliya waxay dhahaan sheekh mikrofoonka dadka u fur waa xidhay waxba loo waxay yidhaahdaan eh, waxay u sameeyaan ixtiyaad maadaama jumcadii shuruudo fara badan lagu xidhay shakiya waxay qabaan inay jumcadii asixi weydo oo inkeys waxaa dhici kartay leeyihi inay shuruudaheedii wax ka maqan yihiin marka hadday inoo asixi weyday oy dhici kartaba inayna asixi jumcadu ha inoo asaxdo saasay marka u daba dhigaan marka wax raadlaba ah irku hadduu dad muqiimiina la tukanayo ama masaajid ha kula tukado oy imaam u yihiin cinda jamaahiiri salaf waalkhalaf wuu dhammaystiraya waxay tukanayaan buu la tukanaya asar baana cabdullahi bn cabaas ka sugan uu leeyahay waktigii nebiga sal lay waslam waxaan ahayn haddaan ku xidhanno annagoo musaafir ah ruux dhammaystiraya waan la dhammaystiri jira casarkaasa masalada cumdo u ah marka uu musaafirku gaabinayo ama uu jamcinayo waa markuusan la tukanaynin muqiim la tukanayn